بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله baaب الضمان wuxuu ku saabsan yahay damaantii iltizaamu daynin thaabitin fi dimati اlgayr dayn qof kale lagu leeyahay oo laisku laazimiyo in hadduu keeni waayo uu qofkaa keeni doono ama damiin uu ka yahay ama cayn madmuuno ah inuu cayntaasi noocaasaa ah sheega sidaas anigaa keeni doona ama badan qof la mutaystay oo laga rabo in laga helo meeshii laga rabay inuu imaado ama maxkamaddii ama qadihii ama xabiskii uu ka sii daayo yidhahda deen anaa keenaya marka damaanka zaciimna waa la yidhaahdaa damiinna waa la yidhaahdaa kafiilna waa la yidhaahdaa ilahina wuxuu leeyahay soo ka waramaya qisatu yuusuf calayhi الsalaatu wasala wasalaam waliman jaءa <clears throat> bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim <clears throat> ay damiin anaa damaan qaadaya oo damaano qaadaya iyo xadiidkii nabiga alayh الsalaam uu yihi aلzaciimu haarim qofka wax damaano qaaday zaciimka waa damiinkii haarimun mid magdhabaayo weye wuxuu damaano qaaday baa laga rabaa waxaa marka uu damaano qaaday ama wax maal iyo xoolo ku saabsan oo qofka xoolihii hadduu keeni waayo anaa kasoo qaadayo anaa bixinayo uu yidhaahdo ama waa qofka badankiisa wax ku saabsan oo qof la haysto lagu dhegan yahay oo xidhan oo xaq loo haysta iyo xad iyo xuduudda ilaahay kamid a ah, xad xuduudda aadamaha kamid a ah, xadda ilaahay subxaanahu watacaala qofka ma kafaalo qaadi karo oo qof xad xuduud ilaahay kamida ah lagu leeyahay o zina lagu leeyahay xadu zina xadu sariqa xadu lxiraaba xadu ridda qof lagu leeyahay saa ma kafaalo qaadi kartid atashfacu fii xaddi min xuduud illah waa kuu nabiga alay slam usaama bnu zayd ku leeyahay waan arki doonaa laakiin wixii maali ku saabsan qof loo haysto ayaad qofka ka soo daysa xabiska anaa keeni baa tiri shaksigan ama qof xoolo loo haysto ayaa tiri xoolihiisa anaa bixinaya ama anaa ka soo qaadi marka maalina way noqotaa badan qofna way noqotaa waxa la damaan qaadaya laakiin wuxuu musanifka aakhir ku keeni doonaa inuu kala qaadayo damaanadana waxyaalaha maalka ku saabsan kafaaladana wii wixii shaksiga iyo badankiisa ku saabsan ayuu kafiil ku magacaabi doonaa yasixu waxaa asaxaya damaanu man qof damiinkiis asixi yasixu uu asixi tasarufuhu tasarufkiisa fii maalihi ku tasarufo qofka xoolihiisa ku tasarufi kara ee xoolihiisa u madax bannaan ee hadduu rabo iibsani hadduu rabo hibayni hadduu rabo qof siino tabaruci kara qofkaasaa qof kalena damiin ka noqon kara oo dhihi kara qofkaa xoolaha lagu leeyahay anaa ka mas-uula anaa ka damiina anaa wixiisi marat dusha saartay qofkaa un maaratay jaa-isu tasarufka qofka la yidhaahdo baaliqa caaqilkii rashiidka ah ee xorta ah ayaan kusoo maray meelo badan yasixu waxaa asaxaya damaanu man qof damiinkiisa asixi uu yasixu asaxaya tasarufuhu inuu maamulo fii maali xoolihiisa falaa yasixu marka ma asaxayo ixtiraaski wey addamaanu damiin ma asaxayo min sabiyin kama asaxayo ilmo yaroo sabi oo caruura inuu qof damaano qaato yidhahdo qofkaa wixiisii anaa bixin anaa mas-uulkaa u yihaahdo asagaaba weli laga yahay oo maxjuur ah oo tasaruf aan xoolihiisa u banaanayn inuu ku tasarufo wa majnuunin mid waalana asaguna laa yasixu damaanu minhu waxma damaano qaadi karo wa safiihin mid safiih oo mubadir ah oo xoolihiisii ciyaaroo ku ciyaaray darteed lagaba reebayba laga xajriyey oo laga reebay asaguna waxma damaano qaadi karo wa cabdin addoon mamluugoo laleeyahay oo lam yaadan lahu sayiduhu sayidkiisa uuna damaanadan u idmin asaguna damiir xoolo nin leeyahay kama noqon karo kol marka qofka hadduunan ahayn qof jaa-isu tasaruf oo asaga xoolihiisa maamulan kara damiinna ma noqon karo marka waa daaminkii qofka daaminka noqon kara ama damiinka noqon kara ama qofka fiilka noqon kara yaa arrimaha loo shardiyey inuu yahay jaa-isu tasaruf le waxaa jirta daamin markay arkaanta ka hadlayaan daamin iyo madmuunu lahu iyo madmuunu canhu iyo madmuun iyo siiqa shantaa rukni bay u sheegaan daaminka waa qof kale anaa waxaan bixinaya anaa keenaya anaa qofkan iga taqaanaan qof kale baa damiin la yihahdaa ama daamin la yihahdaa madmuun lahuna waa qofka loo kafa loo damaano qaadaya ee laleeyahay xoolahaadii hebel hadduu ku siin waayo anaad iga taqaanaa madmuunu lahu baa la yihahdaa madmuunu canhuna waa qofka laga qaadaya laleeyahay ninka iska sii daaya anigaa waxiisa bixinaye qofka la fakinayo ee la furanayo yaa madmuunu canhu la yihaahdaa madmuunkuna waa wixii la bixinayey haddii la waayo oo qofkan daaminka uu bixinayey siiqaduna waa hadalka uu ku hadlaayo ee uu isku laaziminayo maa yaqtadi iltizaam ayuu ku dhihi doonaa falaa yasixu damaanu min sabiyin wamajnuunin wasafihin wacabdin lam yadan lahu sayiduhu wayasixu waxaa asaxaya min maxjuurin mid la xanimay oo la xajriyey caleyhi korkiisa oo xoolihiisa inuu ku tasarufay loo diiday bifalasin bisababa bifalasin faqiirnimo ama cayrtoo uu cayrtoobay iyo deymo lagu yeeshay darteed baabu tafliisi waa kaan soo maray qofkii la yidhi deyntaadii baa badatay xoolaha laguu leeyahay badan xoolaha inta soo hadhay kuma tasarufi kartid sidaa lagu xajriyey ee laga manciyey kaa asaga wax ma damaano qaadi kara haa uu damaano qaadi karaa maxaa yeelay damaanadu waxay ku dhacdaa calaa dimati daamini qofka daaminka ah dimadiisa ayaa lagu leeyahay xoolihii intii horey uu lahaa waa laga haystaa laakiin hadda waxbuu damaano qaadi karaa oo shaqu qabsan karaa oo ujruu samayn karaa oo xoolo kalu tabcan karaa marka xoolo kale waa u banaan tahay xoolihii hore unba laga xanimay mooyeene saas darteed wax waa damaana qaadi karaa wayasixu waxaa saxaya min maxjuurin calayhi qof la xabisay laga manciyey caleyhi korkiisa xoolihiisii bifalasin muflisnimo darteed isaga waxwaa damaano qaadi karaa wa cabdin adoonna waa damaano qaadi karaa adina lahu sayiduhu sayidkiisii hadduu idmo yidhaahdo wixii aad damaano qaaddo waan kaa bixinayaaye idan baad u leedahay ama waa usoo shaqeyn anaaba kuu fasixi ayaduna sidoo kale waa bannaan tahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa macrifatu lmadmuuni lahu shuruuddii buu marka bilaabay arkaantii shan taheed ayuu shuruuddeedii marka bilaabaya qaar ka mid ah. a daaminkii baan soo maray madmuunu lahugii waa qofka wax loo damaano qaadayo laleeyahay waxaa anaga kusiinaya hadduu hebel ku keeni waayo ama ku siin waayo anaga taqaana laleeyahay yaa madmuunu lahu ka wax loo damaanay wey walaa yushtaradu wayushtaradu waxaa la shardiyaa marka macrifatu lmadmuuni lahu qofka aada wax u damaana qaadaysa inaad garanayso qofka aad leedahay anaa waxaada kuu keenayo waa inaad garanayso haddii kale ad ada garanaynin sida ukeenba sida u keenaysa xageed ka heli asagana uu ku garanayo shardi weyn walaa yushtaradu lamase shardiyo ridaahu ridaau lmadmuuni lahu qofka wax loo damaana qaadayo inuu raalli ka noqdo oo markaad tidhaahda ninkan iska siidaa anaa damiin ka ah oo wixiisii ku siine ood iga taqaanaaye inuu waayahay ku yidhahdo raalli ka noqdo shardi maaha shardi maaha liannahu qofkan daaminka ah waxa uu isdul saarayo waxaa weeyaan waa wax tabaruc ah sadaqa wey wuxuu rabuu sadaqaysan karaa idi raali raallinimadaada kuma xidhno inaan wax sadaqaysto wax baxsado marka lama shardiyo raadi ahaanshihiisa walaa yushtaradu lama shardiyo ridaahu inuu raadi noqdo madmuunu lahugaasi oo damaanada daaminka qofka wax damaano qaadaya uu warkiisaas uu waayahay yidhaahdo shardi ma aha walaa rida almadmuuni canhu midka wax laga damaanayo ee la furanayana inuu daaminkaas damaanadiisaas uu qaaday iyo damiinkaas uu raalli ka noqdona ayaduna shardi maaha oo uu yirahdo waa khayr allah kusiya inuu yirah waxba shardi maaha isaga oo aan ogolaanin ayaa hadhow laga bixin karaa qof deyn lagu leeyahay haddaad tidhahdo war hebel maa deyn aad ku leeheed haa hoo deyntiisi anaa bixinaye asaga inuu raalli ka noqdo ama ku idmo ama kufasaxo waxba shardi maaha marka qofka waad furan kartaa asagoon ku idmin amaan raalli ka ahayn walaa rida almadmuuni canhu midka laga damaano qaadayo ee laga bixinayo wax raadli ahaansihiisuna shardi maaha laakiin haddii asagoo oon raadli ka ahayn oon kuu idmin aad furato hadhow wixii aad kaga furato ood ka bixisay inaad ku noqoto oo tidhahdo wixii waan kaa furay hebelo waxaana isii markaa ma banaana asaguna markaa waa ku diidi karaa leanna kumaba ogo marka horeba kuma dirsana shaqada oo aduun iska soo gala ku dhihi karaa hadduuse ku yidhah war hebelow ifuro idamaano qaad wixii asaga ah haddaan iska bixin waayo iga fura anna markaasaan ku siin doonaaye hadhow waan ku noqon karaayo daaminku madmuunu canhuga wixii waan kaa bixiye keen waan dhihi karaa laakiin hadduunan raadi ka ahayn ama unan uba dirsanin daaminkii uu iska bixiyey marka daaminkaasi madmuunu canhuga kuma laaban karo leannahu bigayri idnihi buu marka hore ku galay bigayri idnihi ayuu ku galay farqigaasa marka ridaha iyo cadamu ridaa farqigaasa udhexaysa hadduunan raadi ka ahayn ama unan u idmin waxay waxaa ka dhalanaya natiijadu ay tahay daaminkii wuxuu bixiyey madmuunka kuma noqon karo ma weydiisan karo hadduu laakiin raali ka yahay oo yii furo yidhaahdo daaminka wuxuu furtay oo bixiyey qofkii uu ka bixiyey madmuun canhugaha waa ka qaadan karaa laakiin shardi oo ma aha walaa rida lmadmuuni canhu inuu madmuun canhuga raali ka noqdo daaminka wax damiino qaadaya damaanadiisana shardi ma aho waa iska tabaruci karaa oo wx waa iska bixin karaa walaa macrifatuhuna shardi ma aha inuu yaqaano oo qofka madmuunu canhuga iyo daaminka aqoon iyo macrifo ay ka dhexaysana ayaguna shardi maaha leanna caqdigan sidiisaba damaanadu waa caqdu tabaruc qofkana wixiisa wasaga sadaqaysan karo tabaruci kara marka wuxuu baxsadana shardi oomaha inuu yaqaano inuuna aqoonin toona wa waxaa la shardiyaa an yakuuna almadmuunu hadda madmuunu bihigii ama shaygii la bixinayey ee qofkan madmuunu canhuga la yidhaahdee wax laga bixinayo ee lagu dhegan yahay wixii laga furanayey baa laga hadlayaa marka waa inay tahay daynan dayn thaabitan sugan macluuman la yaqaano qadarkeediiyo jinsigeedi iyo sifadeediiyo caynteedaba la garanayo marka waa inuu wax dayn oo thaabit oo sugan ay tahay laazima dayn imaan doonta iyo caruurtaada biilkaada beri waxa masruufa lagu leeyahay iyo waxaa dukaan ka qaadan doona anigaa damaano qaada wax soo socda yaa la diidan yahay wax dhacay oo lagu leeyahaa la rabaa an yakuuna waa inuu yahay almadmuunu waxaa la damaano qaadaya daynan dayn dayntaasoo thaabitan sugan oo dhacda oo jirta macluuman la yaqaana qadar ahaan la garanayo waxaad garanayso qadarkiisa ad dhihi karta bixini jinsigiisa waxaad garanayso sifadiisa aad garanayso cayntiisa aad garanayso wa an yaatiya bilafdin waa inuu lafdi la imaado shardi labaad weeyaan oo loo shardinayo madmuunka an yaatiya daaminki baa loo shardinaya an yaatiya bilafdin waa inuu la imaado lafdigaasoo yaktadii keenaya aliltizaama inuu qofkan isku laazimiyey xaqan qofkan loo haystay inuu isku laazimiyey lafdi iyo erey keenaya ila waxa qalbigiisa ku jira lama garanaye carabka wuxuu kaga dhawaaqo ayaa wax lagu xukumi wax marka laga fahmi kara oo ku cad inuu qofkan isku laazimiyo xaqii qofkan lagu lahaa waa inuu lafdi noocaas ku dhawaaqo siiqadii wey wa an yatiya bilafdi waa inuu la imaado lafdigaasoo yaktadii keenayo oo laga ka dhalanayo aliltizaama inuu isku laazimiyey oo isku waajibiyo isdul saaray wixii qofkaa loo haystay inuu bixin doono kadamintu baa kamida ah, lafdiga iltizaamka keeni waan damaano qaaday daynaka dayntaadi niyow dayntaadi anaa damaano qaaday anaa ku siinaya bixinaya aw taxamaltuhu anigaa xumbaaray oo dusha saartay wanaxwi dalika waxaa lamida taqaladtuhu iyo iltizamtuhu iyo waxyaalahaas oo kale anaa bixini anaa kusiini anaa iga taqaana ana iisoo doono waxaaso dhan buu ku hadlaya walaa yajuuzu ma banaana tacliiquhu calaa shardin in uu qofkan daaminkee wax damiinanaya uu damiinkii ku xidho shardi ma banaana oo una jasminin oo shardi ku xidho wax soo socdo mila ida jaa ramadaanu ramadaan markuu imaado oo uu soo galo bisha ramadaan la gaaro faqad damintu markaasaa damaano qaaday markaasaa damaano qaaday marka shardi buu ku xidhay tacliiqa lama ogolo wayasixu waxaa asaxaya ila waxaa inuu dhici waayo dhici karta ama uu gaari waayo asagaba ama wixiiba uu isbedelo wayasixu waxaa asixi damaanu daraki haleelidda wixii haleelaya mabiicda in la damaano qaado yani maa yadriku lmabiic baa la dereg la dhahaa deriku mabiicda iyo alaabta la gadanayo qofna waa baayico alaab buu wataa qofna waa mushtari oo lacag buu wataa qofka mushtariga lacagtiisa markuu bixiyo alaabadii uu la soo wareego alaabtan ayadaa inaan hadhow ligu qabsan doonin oo qof kale uuna sheegan doonin ama ceeb ayna kusoo maaratay bixi doonin haddii kusoo baxdo ama qof igu qabsadana qof damiin ah oo waxayga aan u raacdo oo qofkan isaga waxayga iga keena ayaan rabaa hadduu yidhaahdo daaminka waa soo istaagi karaa waa dhihi karaa anaa ka mas-uula xoolahan hebel baa iskale wax dhiibo ka imaada anaa ka mas-uula boloodkan anaa hebel baa iskale wixii ka imaado oo muran iyo khilaafana anaa mas-uulkaa anaa bixinay u taagan waan dhihi karaa wayasixu waxaa asaxaya damaanu daraki mabiicda wixii haleela oo ama ceeba ama yeelasho qof uu yeeshaa damaanadiisii waa asaxaysaa qofka inuu dusha saarto bacda qabli thamani markii kii mushtarigahaa ee madmuunu canhugaha ee la damiinanayey uu lacagtii baloodkii la wareego inuu yidhaahdo daaminkii ninkan madmuunu lahuga la yidhaahdo anaa damiin kaaga ah oo ninkan madmuunu canhuga anaa kaaga bixina wiis hadii uu wuxun ku baxo wayasixu damaanu daraki bacda qabdi thamani thamanta yaa qaadanayo mushtari qaadanayo eh, mise baayaca ya baayaca alaabta wataa lacagta qaadan soo maha ayib mushtariga alaabta uu ku wareegay bu marka yuu ka shakinaya oo wuxuu le war alaabtan aan la wareegay lacagteeda la qaaday oo baayaci baa la wareegay haddii lagu qabsada yaa damiiniga ah marka damiinkii baa istaagaya wayasixu waxaa asixi damaanu daraki bacda qabdi thamani markii lacagtii la qibdoodoo la qaato kadib in ninkii mushtariga ahaa loo damaano qaado maa yadruku cala lmabiici mabiicii waxay haleela wa huwa damaanu darig waxaa la yidhaahdaa an yadmana inuu damaano qaado ninkii daaminka ahaa lilmushtari qofkii mushtariga ahaa ee alaabada soo gatay athamana lacagtiisii ka baxday inuu u damaano qaado waa goorma in kharaja almabiicu haddii mabiicdu ku soo baxdo mustaxaqan xaalay tahay mid la mutay oo qof kalaba iska laha oo yihi neefkeygana buu ahaa bolodka anigaa iska lahaa hadduu qof kale soo baxo soo boodo inuu lacagtii damaano qaado ow amase maciiban hadday soo baxdo mabiicdii maciiban xaala kowni ay tahay maciiban mid ceebaysan ah, wax ceebaysan oo aan siduu moodaya loogu sheegay aan ahayn bay kusoo baxday markaasuu daaminku damaano qaadayaa walilmadmuuni lahu meesha waxaan soo sheegnay arkaan daamin iyo madmuunu lahu madmuunu lahu waxaa la yidhaahdaa ninka xoolaha ka maqan yihiin ee ninkan ku dhegan eele qofkan asaga ayaa iga damiino qaata ee daaminkuu leeyahay anaa waxay iga taqaanaa ko lagu leeyahay yaa madmuunu lahu la yihahdaa madmuunu canhuna waa kala furanayo walilmadmuuni lahu midka wax loo damaanayo waxaa u banaan mudaalabatu daamini kii damiinkahaa ee meesha soo gala ee qofkan iyo qofkan kala furdaaminayay inuu ka dalbo xoolihiisi oo yidha adaa damiiniga ka ahaa hebel adaa damiin ka ah, toos buu dhihi karaa wlmadmuuni canhuna waa ka dalbi karaa midka wax laga damiinanayo ee la furtayna asagana waa dhihi kara war xoolayga adig aniga una dhexeeyay waxaygaisii kanna wuxuu dhihi karaa adaana soo dhexgalay oo damiin baan ahay yiri waxayga ninki iga soo qaadamaysii waa dhihi karaa labadaba uu ka dalbi karaa fi aanin waaxidin hal mar ah fa in damina hadduu damaana damina hadduu daamino damaano qaado ama damiin ka noqdo can ninkii daaminkahaa ee ninkan damiintay kale yaa waxaa isagana sii damiintay daaminun aakharu mid kale ayaa damiintay daalaba waa dalbaya madmuunu lahugii alkula dhammaan buu ka dalbaya ninkan damiin buu ahaa nin buu furtay lagu dhegan yahay waxaygiisa anaa ku siinayo aga taqaanay ninka iska sii daa waa sii daayey waa ku dhego waxaygi isiib yiri adaa damiin ahaaye ku kala asagiina sii damiinto yiri ninka anaa wixii kaaga soo qaadaya ama anaa ku siinaya sii daa saddex bay marka noqdeen midkay waxa dhex mareen hore kii damiinkaah soo dhexgalay kii kan sii furtay markii lagu dheyay sii damaantay saddexdii marka madmuunu canhugi waa ka hor dalbi karaa wlmadmuunu canhu wa wuxuu leeyahay walilmadmuuni lahu muaalabata daamini madmuunu lahuga wax saddexdaba dalbaaye waxaa u banaan e, muaalabata daamini daaminki inuu ka dalbo iyo wlmadmuuni canhu kii la damaano qaaday fa in damina haduuba damaano qaado can idaamini ninkii wax damiinka ka ahaa daaminun damiin aakharu oo kale ayaa haddana kiila sii damiintay daalaba waa dalbayaa kee wax dalbi madmuunu lahwgii alkula dhammaantoodba waa ka dalbi waa kuwe mxuu eh, ahaa madmuunu canhugii iyo daaminkii hore iyo daaminkii dambe saddexda waa ka dalbayaa fa in daalaba daamina hadduu daaminkii damiinta bixiyey uu ka dalbo in daalaba hadduu dalbo kii madmuunu lahogyahay wax loo damaano qaaday ayaa wuxuu ka dalbay xoolihii addaamina ninkii daaminka ahaa ee damiinka ka ahaa ninkan ee yihi waxaad anaa iga taqaanaa buu ka dalbay waa siiyey waa siiyey falidaamini daaminkii waxaa u banaan mudaalabat alasiili kii asalka ahaa inuu asagana ka dalbo bitakhliisihi bisababi takhliisihi furidiisa sababteeda uu furtay waa goorma markuu ka dalbaayo in damina hadduu damaano qaado daaminku biidnihi ninkan madmuunu canhuga idankiis hadduu marka horeba ku damaano qaaday soo ma aratid ninkii daaminka damiinkahaa waxaa dalbi kara madmun madmuunu lahwigii baa dalbi kara war hebel soo damiin hebel kamaadeen ahaa waxagasii waa siiyey hadduu siiyo xoolihiis xagee u doonanaya ka damiinka madmuunu canhugi kii uu damiintay ayuu le waxagasii ah, w waan kaa furtay ninkaas w waan kaa bixiyey waan ku talkhiisiyey waan kaa takhliisiyey waan kaa furtay waxagasii isagana waa xaq buu leeyahy laakiin waa goorma waa haddii qofkan la damiintay uu marka horeba idmay inuu ninkan daaminka uu damiinto hadduu marka hore idmay wey hadduun laakiin idmin dee kuma noqon karo raadina kama aheen kumana idmin iga qaadna kuma dhihin marka waxba damiina maratay ma weydiisan karta xoolo waa dhihi karaa waa masaladan soo marray oo uu dhahaa musanifka shardi ma aha in qofkan madmuunu canhuga uu raadi ka noqdo shardi maaha shardi maaha inuu maarata yaqaanana shardi maaha laakiin inuu u idmo oo yidhahdo iga bixi shardi maaha sax weeye haddii laakiin uu ka bixiyo tabaruxaan oga bixi dhibma ma laha waxayse ka soo baxaysaa masalada haddii qofkii daaminkaha intuu madmuunu canhu wixii ka bixiyo uu ku laabto markaasaa la fiirin war ninkan miyuu kuu dirsaday shaqadan oo idan baad haysatay mise adaa iska galay hadduu iska galo waa diidi karaa hadduu laakiin idankiisi ahaa waxaa la rabaa madmuunu canhugi wixii inuu iska bixiyo war waxaan kaa bixiyo wixii haysi u dhihi karaa saas weeyaan fa in daalabad daamina haddii daaminkii uu ka dalbo faacilka meesha ka maqane daalib almadluubi lahu kii wa loo waxaan ujeeda madmuunu lahugaha ee wax loo damaano qaaday ayaa wuxuu ka dalbay xoolihiisii addaamina damiinkii buu ka dalbay falidaamina isagana waxaa u banaan mudaalabat lasiili asiilku waa kee madmuunu canhu soo maaha kii wax laga damaano qaaday buu ka dalbi karaa bitakhliisihi furidiisii uu ka furtay in damina waa goorma goorta uu damiinka uu madmuuncanu ku laaban waa goorma waa in damina biidnihi hadduu idankiisa markuu hore wax ku damaano qaaday wey hadduu laakiin idankiisa una waxba ku damaano qaadan way banaan tahay de waxaa weye tabaruc bay noqonaysaa aakhara allah kaasiya wey fa in abra'a alasiila in abra'a hadduu beri yeelo marka ninkan qofkan daaminka ee damiinka ah xaqii uu dusha saartay inuu qofka asagaa keeno ama xoolihii ka soo qaado ama uu ka bixiyo saddexdaa midun wey hadduu ka bixiyo wuxuu noqonayaa amubara buu noqonaya qof la beri yeelay buu noqonaya marka haddii uu bixiyo oo iska bixiyana beri buu noqon haddiiba laiska cafiyana oo qofkii wax maaratay madmuun canhu wax laga damaano qaado iska cafiyana ayaduna beri buu noqonaya tii buu ka hadlaya wuxuu le fain abra waxaa beri yeelay oo iskaba cafiyey alasiila a asiilkii baa iska cafi alasiila buu iska cafiyey faacilkii baa ka maqan abraa waxaa beri yeelay madmuunu canhugii waxa loo damaano qaaday al asiila buu iska maarata cafiyeyba a asiilka waa kee waa kii wax laga damaano qaaday madmuunu canhu waa weye beri adaaminu daaminkina beri buu noqonaya kol haddii asalkiiba la cafiyey farcina waa raaci asalkii deynta lagu lahaa ee madmuunu canhugahaa haddiiba laiska cafiyey oo madmuunu lahugi uu iska cafiyey oo yir warxol kuumaba haysta ninyahow kii damiinkahaay haddaay uteteen ay u hadlaayeyna isagana cafi buu noqonaya oo asalka si faraca sidiisaba asalku raaca walcaksu laysa kadalika cagsigu saas ma aha oo haddii muxuu ahaa faraca la cafiyo asalka ma raacayo wuxuu leeyahy fain abraa alasiila asiilkii deynta kula uu ku lahaa qofkan asaga ah hadduu iska beriyeelo yihahdo deyntii aan kugu lahaa waaban kuu cafiyey beri adaaminu kii wax damiino qaadayna beri buu noqonaya wain abraa daamina maanta faraci baa la cafiyey daaminkii damiinkahaa buu cafiya wuxuu yidhi hebelow adaa hebel daaminkaa soo maaha adig waxba kuma haysto adig waxaan ku haysto ma laha in abra'a daamina hadduu midkii damiinkaha uu cafiyo ka cafina waa madmuunu lam yabra ma beri noqonayo alasiilu asalkii kii ahaaye madmuunu canhugaha kii asagaa ma beri noqonayo madmuunu baa wuxuu maanta iska cafiyey ninkii damiinkahaa asalkiibu ku noqonaya wuxuu le adig waxba igamaada qaadina waan ku cafiya waxba kuma haysto ninkii asalkaa wax iga qaaday un baan marka asalka hadii la cafiyo farcu waa raaci laakiin farcii oo damiinkii hadii la cafiyo asalkii ma raacayo intaa muu raba inuu ku sheego fain qadaa hadduu xukumo addaaminu qofkii daaminka ahaa inqada adaaminu dayna rajaca bihi cala asili buu ku noqonaya inqadaa hadduu bixiyo oo iska gudo addaaminu qofkii daaminkaha addayna dayntii uu damiinka ka ahaa buu gudoo bixiyey rajaca bihi dayntii wuxuu kula laaban cala alasiili qofkii asalka ee wax ka damiino qaatay ee uu ku magacaabay madmuunu canhu kiibuu ku laabanay waa kugu soo celiyey hadalkii in kaana waa goorma goortuu ku noqonayo in kaana damina hadduu marka horeba daaminku damiino qaaday oo uu damaano qaaday biidni idankiisa in kaana damina biidnihi idankiisa hadduu wax ku damaano qaaday oo qof kale isagaa uu yidhahdo waan kuu idmaye damiin baad iga tahay hadduu yidhi markaasuu ku noqon karaa Ah, dhii kara wixii adii idantay damiinkaaga ahaa ee tii ifuro waan ku furtay waxayga isii waa dhihi karaa wa ilaa hadduuna marka horeba uu idminba oo damiin iga noqoba aan la dhihin falaa kuma laaban karo sawaan waxaa isku mida qadaahu ninkan damiinkaa ah gudyaa deyntii iyo xoolihii markuu bixinaya biidnihi ku bixiya am laa ama kuma bixinina biidnihi idan dambe maxaa laga wadaa ma idankii horaa maya idan labaad baa jira markii hore ee uu damiinka ka noqonayo oomuna idmin wuxuu yihi anaa damiinkaa isagoon ka raadli noqonin oo aan idmin oo iga noqon baan dhihin buu yidhi anaa damiinkaa waa la wareegay waktigii markii la gaaray oo uu bixin waayey ayuu marka yidhi war wixii baan bixin rabaa markaasu wuxuu yidhi waad bixin kartaa a ah, waa idmay ama ma ahe maba idminba kol haddii markii horeba idanka uuna la soconin ee damiinka uu wax damaano qaadayey idanka dambe ee waan bixinayaada dambe ah waxba ma tarayso saas wey ah, fainqada daaminu dayna deyntii hadduu bixiyo aladii deynti adayna hadduu bixiyo rajaca bihi wuxuu deyntiisii ku noqonayo ka qaadanayo calal asiili buu ka qaadan qofkii madmuuna canhugahaa in kaana waa hadduu yahay damina daaminka mid damiino qaaday biidnihi biidni lmadmuuna canhu qofkii la damaano qaatay idankiisa haduu marka hore ku galay wa ilaa hadduuna idankiisa ku gelin falaa waxba kuma noqon karo sawaan waxaa isku mida qadaahu gudya marka la gudayo la bixinayo biidnihi idankiisa ku bixiya am laa ama kuma bixinina laakiin marka hore hadduuna idankiisaba ku gelin damaanada waxba kuma noqon kara wey walaa yasixu ma asaxayo damaanul acyaani in cayn la damaano qaado shayga cayntiisii anaa shayga daftirkiisii baan kuu keeni inaad tirada ma banaana shay waa isbedeli karaa waa la weyn karaa waxbaa ku dhici karaa waxaad dhihi kartaa war wixii shaygaa u ninka kaa qaaday ama asaga haddaan weynana waa unkuu damaano qaadi anaa qiimihiisi ku siini waad dhihi kartaa kal wax la dhacay oo kale xoolo la dhacay cayntii baan keeni ma dhihi kartid wlcawaari wax la caariyeystay oo la ergisitay asaguna cayntiisi baan keenay ma dhihi kartid ee waxaad leedahay qiimihiisii iyo isagii oo kale iyo waxbaan keeni anaa magdhabin baad ska dhihi kartaa intaa wuxuu kaga baxay musanifka raximahullah damaanadii ku saabsaneed qof la damiintay xoolo loo haystayna loo damiintay oo xoolihii asaga ahaa laga qaatay laga qaaday halkan wuxuu ka gelayaa kafaala wuxuu ku magacaabay oo labadood waa isku wada macna laakiin kafaaladan hadda wuxuu ku wadaa ninkan badankiisa lagu dhegan yahay badankiisa lagu dhegan kaana xoolaa laga rabay oo xoolihiisa ma siinayo iyo wax kama gadanayo iyo deyn ma siinayo iyo maarata qofka damiin kaa noqda kenya waxbay ahayd kan waa qof xidhan asagaa lagu dhegan yahay xoolo dadeed baa loo haystaa oo xabisbubu ku jiraa ma ahee xuduud iyo cuquubaa lagu leeyahay oo qisaas baa ku waajibtay oo qisaas buu u xidhan yahay badankiisi baa ubaahan wax furdaamay marka badankiisi wax furdaamiyo ayuu u baahan yahay qof baa marka wuxuu leeyahay ninkan asagaa sii daaya anaa hadhow isagoo badankiisi inii keenaye xoolihiisi baan keeni iyo dhaqaalihiisi baan keeni maaha badankiisi baan keeni ayuu lehay ayb wayasixu lkafaalatu kafaaladii tasixu lkafaalatu kafaalada waa asaxaysaa bibadanin badan la kafaalo qaado iyo jirka qofka ibnu aadamka bibadani man qof badankiisa caleyhi korkiisa maalun maal u yahay qof xoolo lagu haysto oo xoolo looleeyahay lagu leeyahay oo dayn lagu leeyahay oo u xidhan inaad badankiisii aad kafaalo qaado oo foofurato oo isla damiin une waa banaanta taa hore waxay ahayd xoolihiisa anaa bixinayo tana waxaa weeye badankiisa qofka anaa keeniye xabiska kasii daaya maalmaha soo yar jooga reerka maxkamaduna ha imaado wa tasixu lkafaalatu kafaaladii baa ansaxaysa bibadani man qof badankii la kafaalo qaado caleyhi korkiisa maalun xoolo lagu leeyahay ow bibadani man qof badankiibaa la kafaalo qaadi karaa caleyhi korkiisa cuquubatun cuquubo loo haysto iyo in la ciqaabo liaadamiyin baa cuquubadaasna cuquubo aadamiyi wey cuquubada ilaahay xaggiisa ah ee xuduuda ilaahay ah taa ayada lama kafaalo qaadi karo laakiin cuquubo qofkan loo haysto iyo xuduud loo haysto kuna saabsan wax aadamaha u ka galay hadday tahay waad kafaalo qaadi kartaa waad kafaalo qaadi kartaa kal qisaasi qisaastii oo kale wey qof buu dilay qof buu gacan ka gooyey qof buu nabar gaarsiiyey marka xaq bini aadan baa loo haystaa loo ciqaabi rabaa xabiskiiba ku jiraa anaa ninkan soo qaadayo oo soo bixinayo keenayo oo hadhow waad dhihi kartaa waxaddi lqadfi iyo qadafka xaddiisii qof baa la caayey la afxumeeyey la jaa xumaanuuna mudnayn lagu sheegay xadulqadaf baa deena qofkii qaadifkaa ah lagu yeeshay qofkaana isagana kafiil waa laga noqon karaa biidni lmakfuuli laakiin waxaa shardi ah midkan makfuulka ah ee la kafaalo qaadayo ee laga soo deelaya xabiska waa inuu idmo oo qofkan kafiilka uu u idmo yihaahdo wadhow waan ku soo raaci xabiska iga siidaa waan ku ogolaan hadhow waqtigii markii la gaaro la yihahda ken anaan ku aqbalaye inuu yihahdo waa shardi haddii laakiin xoolaheed maxaan soo maray xoolaha hadii laga bixinayo o damaanad ay aheyd maxaan soo maray idn idna ma shardi baha shardi ma aheen shardi ma aheen idanka maxaa yeele iska tabaruc bay aheyd laakiin ninkan badankiisi baa hadda lagaa rabaa inuu hadhow kusoo raaci doono iyo inuu ku diidi doono iyo inuu fakan doono iyo inuu carari doono war ooma haysid marka adaa isoo daaya maana isoo daaka iri bu iska dhigi kara iska dhaqaaqi karaa dhaqaalo aad bixisana kaama asaxayso qof baa lagaa rabay qof baa laga rabay marka waa inuu hadda ku ogolaado oo ku yidhaahdo niyow anaa kuu idmay iga sii daa meel baastan xabiskan iga furo hadhow waan kusoo raaci inuu yidhaahdo ayaa shardi a ah marka shardi weeyaan wa in kaana caleyhi korkiisa hadduu yahayse xad xaddan xad in kaana calayhi xaddun haddii korkiisa xad ay tahay qofkan asaga ahee la kafaalo qaadayo xidhan lilaahi tacaala xad ilaahay uu leeyahay oo xuduudda ilaahay kamid a ah, xadu zinada waa xuduud ilaahay weeyaan masaalixda caamkaa iyo arrimaha caamka loo xarimay <clears throat> iyo mufasidada weyn ee ka dhalanaysa caamkaa xiraabadii baa kamida ridadii iyo gaalnimadii baa kamid qofku ridoobay xuduuddaasaa qofka lagu leehay falaa tasixu lkafaalatu kafaalo ma asixi karto ah, atashfacu min xaddi min xuduudillah nooc shafeeca wey ilan kafaaladu midda kale hadee qofka markaad leedahay kafiil baan ka noqon oo berri baan keeno anaa mas-uul ka noqon inaad ceebtiisii isaga iyo maxkamadda udhexaysay aada ogaatood ood shaaciso ood banaanka keento maantana ninkii baan wadaa tiraahdo ayaa ka dhalanaysa asalna waxaa weeyaan wixii cuquubo ama xuduud ah oo xag alla ah waxaa asalku ay tahay in la qariyo oo aan la shaacino banaanka lasoo dhigin saa darteed <clears throat> inaad qofkan kafiil ka noqoto xad xuduudda ilaahay kamida galay ma banaana ta labaad haddee qofkan hadduu xad uu kafiil ka noqdo qof xad galay dee qofka asaga ee xadda galay haddii la waayo haddii la waayo qofka asaga ee xadda galay adigaa lagu qaban ama adii cuquubadii qofka asaga laga rabay adin lagu mariya noqonaysaa damana dhici karto qof wuxuuna galabsanay in loo xado oo loo ciqaabo wain kaana caleyhi xadun lilahi tacaala falaa tasixu ma asaxayso uma idaa saxat ilkafaalatu hadday kafaaladii asaxdo oo shuruudeedii la helo oo qofkii asagaa qofkii uu damiinto looga soo daayo xabiskii xaddana xuduud iyo cuquubaad aadamo ku saabsan ama maali ay ahayd fa alaqa laska idlaaqo oo wax muddo iyo wax waktiga midna looma yeelin ah, yani qofkan isaga kafaaladiisa ma mutlaq baa mise mid muwaqada wakti leh hadday mutlaq iska tahay aan waktiba loo samaynin oo mutlaq ay tahay wakaa ninkii kaxeel lagu yidhaahdo waa lagu sii daaye dhuuliba waa la dalbi karaa bihi kafiilkii filxaali markaasba waa la dalbi karaa xilli kasta laga dalbi karaa kol haddaan waktiba loo samaynin qofka asaga ah ee kafiilka ka aheyd waa loo baahan yahay soo daa ken waa la dhihi karaa leanna marka hore wakti ma lahayn laakiin haddii uu wain sharata hadduu shardiyey ajalan ajal haddii loo shardiyey duuliba bihi waa la dalbaya cinda alajali markii muddadii la gaaray muddadii markii la gaaro ayaa wakti waa la gaaray qofka asagaa keen ayaa laleeyahy lakiin hadda marka hore muddaba loo samaynin wakti kasta oo la baahdo waxaa laga rabaa qofka inaad keento wain shurita ajalan ama in sharada hadduu u shardiyo xaakimkii ajalan buu shardiyey duuliba bihi waa la dalbaya cinda alajal ajalshi markii la gaaro wain inqataca khabaruhu qofkii asaga ahaa kafiil baa naga noqday waa la sii daayay waa iska dhaqaaqay waa la waayey in inqaaca hadduu go khabaru warkiisi warkiisiiba waa la waayeyba ninkaa asagaa away waa joogay meelu aaday ma naqaano waa la raadinayaa marka eh, wad inqaaca khabaruhu lam yuطaalab laga dalbi mahayo kafiilkii bihi makfuulkii uu kafaalo qaaday xataa yurifa yacrifa ilaa uu ka garto makaanahu meesha uu joogo yani la dhihi maayo qofkii ma dhume haa haddaa laga rabaa la dhihi maayo waa bal aan raadino wararkiibaa meel walba loo diri waa la raadini ilaa meeshuu jooga la ogaado markii meeshuu jooga la ogaado waa ninkii meel hebel baa lagu sheegay orod doon oo keen maxaa kugu filan sii socod soo noqodna maxaa kugu filan meeqa beraa kugu filan muddadii baa loo qaban muddadii ayadaheed hadduu ku keeni waayo markaa isagaa la xabisayaa saas wuu soo wadaa wuxuu yihi wainin qadaca khabaruhu qofkii la kafaalo qaaday warkiisiibaaba go-ayba lam yutaalab la dalbi mahayo bihi makfuulkii kafiilkii makfuulka laga dalbi maayo keen lama dhahayo xataa yacrifa ilaa uu ka garto ama yucrafo laga garto makaanuhu meesha uu joogay ilaa laga garto wayuhmalu waa loo sugaaya markii muddadii la gartay meesha uu joogay muddat adahaabi inta uu sii socday iyo walcawdi soo noqodka intuu kusoo noqon karo maxaa kugu filan baa laleeyahay meeqaad ku keeni kartaa sii socod meeqa beria loo socdaa soo noqod meeqa beria laga soo noqdaa intaasaa lagu siiyay ninka intaa ku keen fain lam yuxdirhu hadduuna soo xaadirinin muddadii loo qabtay uu ku keeni waayo xubista asagaa la xabisi oo la maraamaraya oo leeyahy ninka asaga ah adigaa dayacay adigaa dayaca laleeyahy walaa talzamuhu ku laazimi meesase qaraamatu maa calayhi wixii korkiisa ah oo maal ahaa leanna ninkan badankiisa unbuu kafaalo qaaday xoolihiisa munan kafaalo qaadin damiinna kama ahan xoolihiisi xoolihiisi keen iyo dhaqaalihii keen iyo wixii uu qisaas lahaa adaa lagu marinay waxa meesha kuma jirto wa in maata almakfuulu haddii midkii la kafaalo qaaday uba dhintaba muddadii loo qabtay buu iska dhintay kii la kafaalo qaaday in la keenan la rabay markaasuu ninkii kafiilka wuxuu yidhi ninki waa dhintay sakarat ilkafaalatu kafaaladii waa dhacaysaa meeshaas ku dhamaatay ku gabagabooday ninkaa unbay saareed qeyrkiina uma tacaduyeyso laakiin in duliba haddii laga dalbaha dhimasho markuu yidhi oo dhimasho uu sheegay ayaa lagu maaratay qanci waayey laakiin in duliba haddii la dalbo biixdaarihi inuu soo xaadiriyo qabla dafni intaan weli la xabaalin ninkii waa dhintay waa meyd buu yidhi noo keen baa la yidhi maxkamadda keen ha la arko ha la xaqiijiyo inuu hebel yahay inuu dhimashada ay run tahay aan ogaano lian yushhada in makhraati laga noqdo darteed liyushhada in makhraati laga noqdo darteed calaa caynii cayntiisa la ogaado oo indhaha la saaro ayaa la layidhi soo mari oon aan aragno wa amkanahu dalika arrinkaana waa suuragalo ninkii magaalada dhexeedu ku dhintay jirkiisa weli ma kala daadanin meel fog iyo biyo iyo waxba kuma baktinin ceel iyo meel kuma dhicin waa la heli karaa wa amkanahu dalika lazimahu ixdaaruhu inuu soo xaadiriyo keeno ayaa markaa laazim ku noqonaysa si marka lagu qanco waxa uu sheegaya isagana uu beri ku noqdo baabu sharika sharikadii buu ku saabsan yahay sharikadu waa laba qof iyo ka badan oo xoolo isku leh ayaa waxaa la dhahaa sharika shirkadda iyo isku darsiguna wax jaa-is oo bannaan weeye saa'ib binu yaziid nin la yidhahdo radia allahu canhu baa jaahiliyadii qabla albictha intaa nabiga lasoo saaran calayhi salaam nabiga calayhi salaam bay shirkad ahaayeen markaasuu den warkii dambe ee bacda albictha yuu ammaani jiray nabiga shirkadiisii iyo wanaagiisii iyo dhaqankiisii fiicnaa fiicnaayo macaamiladiisii fiicneed iyo yuu ammaani jiray amaanta bacd albictha uu shirkadii ka sheekeynaya nabigana u iqraara u sugay jawaazu sharika laga qaadanaya inay banaan tahay shirkadu waxaa soo aroortay fi sunan abi daawuud uu saxiix yeelay ana thaalithu sharikeyn xadiid lqudsi inuu yihi ilaahay saddex qof oo shirkada anigaa saddex ku ah laba qof oo shirkada ana thaalithuhumaa midkooda saddexaad baan ahay ma lam yakun axaduhumaa saaxiba hadduuna midkood midka kala khayaamin faida khaanahu kharajtu min baynihima hadduu ay iskhayaamaan waa ka dhexbaxaya barakadii iyo wanaagii ixsaankii waa lagala noqonaya inkastoo xadiidkaas culamada qaar waa daciifinayaan waa daciifinayaan shirkaddu marka waxay leedahay shuruud caaqidaan iyo macquudu caleyhi iyo camal iyo siiqa shuruuddaasay leedahay laba qof oo ka badan oo wax kala guntanaysa wax lagu heshiinayo camal iyo shaqo la qabsanayo lagu heshiinayo ee siiqadii ay isdhaafsanayeen ay ku hadlayeen tasixu way asaxaysaa min kuli jaa'izi tasarufi yacni sharikadu waxay ka asixi min kuli jaa'izi tasaruf qof kasta oo tasarufka maalkiisa inuu ku tasarufo ay u banaaneed ayaa waxaa u banaan inuu qof kale lala shirkoobo leanna markaad qof la shirkoobayso ood xoolahaadii iyo xoolihiisa isku darsanaysaan xoolahaadiina waad ku tasarufaysaa oo inaad adiga leedahay ood maaligii tahay baad ugu tasarufaysaa xoolaha ninka shariigaadaana waad ku tasarufi oo wakiil baad ka tahay qofka marka xoolihiisa ku tasarufi karo xoolo qof leeyahayna wakiil ka noqon karo waa kee waa qofkii baaliq ahaa ee caaqilkaah rashiidkaa wey jaa-isu tasaruf baa lagu soo aruuriyaa qof tasarufkiisa uu banaan yahay maxaa yeele waa qof caaqilo caqliga majnuun ma aha qof baaliqa weeyaane sabi sagiiro carura ah ma aha qof safiiha ma ahe oo xoolaha beeldareenayo oo la xajriye waa qof xoolihiisa maareyn kara wey qofkaasuu shirkadana ka asixaysaa tasixu wayaasixi min kuli jaa-isi tasarufi qof tasarufkiisa uu banaan yahay inuu xoolihiisa maamusho oo tasarufo oo hadday noqoto cuquudu lmucaawadaat iyo hadday noqoto cuquudu tabarucaad labadaba xoolihiis nin ku tasarufi karo hadday beyc iyo shira iyo iibsi ay noqoto faaida raadis u yahay iyo hadday noqoto sadaqa hor aakhiro inuu wax u baxsado qofka ay ka ansaxayso ayaa shirkada geli kara waayo shirkaduna anwaacun afar nooc weeye guud ahaan marka laisku aruuriyo waxeeda banaan waxeeda aan banaaneen afar weeyaan cinda shaaficiya shaaficiyada agtooda hal un marka ka baneen doonaa saddexda kalena waa baatil buu ku dhihi doonaa saddexda kalena baatil weeye shirkaadka marka afartan uu kaaga sheegay shirkat eh, mudaaraba iyar waa jirtaa oo qiraadka la yidhaahdo laakiin afartan hadda uu ku sheegi doono musanifka shaaficiyadu hal bay ogol yihiin saddexda kale waxay leyihin waa baatil oo ku tashadudayaan wahiya anwaacun wey wa inamaa tasixu way asaxdaa minhaa sharikaadka xaggeeda waxaa ka asaxda sharikat lcinaani shirkadda la yihahdo shirkat lcinaan ayaa bisa ka asaxaysa cinaanka waxaa loo isticmaala hogaanka neefka lagu wado haddaad dhan ka haysato luqunta neefka dhan ka haysato tasaawi way u siman tihiin marka xoolo laisku darsaday oo loo siman yahay tasarufkiisa iyo shaqadiisa xoolahaas isagoo laisku darsadaa mucayan oo la garanayo haddana makhluuq ah hayru mutamayis oy kala soocneen ninkan iyo ninkanba ay u siman yihin inay ka shaqeeyaan <coughs> nin walbana nadarka iyo ixtiyaadka uu leeyahay <coughs> ayaa waxaa la shirkat ayaa la yihahda yani intan igahoo ana intan keen aan isku darsana kuwada wada shaqaysano bishuruu uu sheegi doono shuruudda uu sheegi doono marka laga helo shirkada besa ayaa banaan buu leehay xoolihii mucayan weyan waa la arkaa xooggiina waa isku darsadeen xoolaha marka wax jahaalaa iyo wax qarara kuma jiro adna xoolahaada de waxaad ogu tasarufaysaa maaligii iska inaad tahay xoolaheedan anaa wakiil iga tahay nin walba marka waa wakiil iyo muwakil wakiil iyo muwakil wey yani qofna wakiil buu ka yahay muwakilla waa yahay oo qofka kaleu wakiishay xoolihiisana isagaa maamulanaya marka waa banaan tahay sharikatu wahiya an yaatiya waa inuu imaada saa kuu sheegay sharikatu lcinam waxaa la dhahaa an yaatiya kullun mid kasta oo minhumaa shariikeynkii kamida shirkadaha bimaalin xoolow in lasoo shirtago xooluu la imaaday markaasu wuxuu le xoolahan iyo xoolahan isku dar si mutasaawi oo siman aan oolada shaqaysano watasixu way asixaysaa cala nuquudi bay ku asixi lacag iyo maaratay kaash ama dahab ha ama fidla ha ama lacagaha kale ahaatee way asixi in la isku darsado laakiin isku jinsi a wa calaa mithliyin xoolahan kale ee mithliga ah makiilka iyo mawsuunka iyo yaa mithli la yihahday wax la beego iyo wax la miisaamo o laisku daray oo isku jinsi ah ayadana waa asaxaysaa way ka asaxaysaa yani beriis iyo beriis geley iyo geley digir iyo digir wax laisku darsa isku jinsia ah wey wa yushtaradu waxaase loo shardiya an yuklada in la dheehoo lagu daro almaalaani labada xool in isku daro in labada xoolo fooda la isku geliyo laba lacagood bay ahayd hal mee baa hal sanduuq baa laiskugu geeyey akoonti baa laiskugu geeyey lama kala sooci karo shilimahaada waa kuwan kuwa waa kuwan lama dhihi karo lama kala saari karo xoolo isku markaa aan kala soocmi karin bixayثu meel baa laisku darayaa laa yatamayazaani ayna kala soocmi karin oon la kala garanba karinba a haddii xoolo nool laisku daro nin walba xoolihiisa wuu garanaya xoolo nool hadii laisku darsado nin walba xoolihii shirkad baa neeba afka laga dhihi lakin ninka neefkiisa waa garan kana neefkiisa waa garanaya haddii baabuur laisku darsado waa la kala garan haddii guryo shirkada ku nahaan la guryihi waa lakala yaqaanaa kama suuroobi karto shirkadaasi shirkat lcinaam ayuu kulehay bxayثu meel laa yatamayazaani ayna labadii xoole laisku darsaday ayna kala soocmi karin oo lakala garanba karinba ah, w an yakuna shardiga koowaad wey shardiga labaad w an yakuna waa inuu yahay maalu axadihimaa midkood xoolihiisa min jinsi maali aakhari kii hore musii cadaynaya midka kale xoolihiisa jinsigiisi iyo wasifatihi tilmaantiisa waa inuu yahay isku ah, jinsi isku sifo wayna yihiin mathalan dacaam iyo dacaam lama ogolo waxaa la rabaa dacaam intay yihiin inay haddana isku jinsi noqdaan oo mathalan beriis isla noqdaan oo haddana ay isku nooc sii isku sifa ay sii noqdaan oo isku tilmaan ay noqdaan ayaa la rabaa sifadaa lacagaha iyo way ka suuroobi kartaa falow kaana lihada dahabun tiibuu kuusii jilcinaya wuxuu kuleeyahay hadduu midkan dahab wato lacag dahaba wataa shariigan walihaadaa shariiga kalena fidatun lacag fidaa buu wataa aan isku darsanna bay dheheen aw amase lihaadaa midkan xindatun raashinka burka layihahdo ayuu wataa walihaadaa midkana shaciirun qabandibuu wataa ama bariis ama digiir ama geley uu wataa aw amase lihaadaa midkaasi saxiixun lacag saxiixu wataa lacagaan waxba ka jabneen oo dahabki iyo fidada iyo waxay uqaybsami jirtay saxiix iyo mukasar ayaa loo qaybin jiray xoolo marka lacag is haysata iyo lacag jajaban oo sarif iyo suruud ah ayay kala wataan aw lihaadaa midkan saxiixun buu wataa walihaadaa midkana mukasarun lacag way isku yihiin dahab way isla yihiin isku jinsi weeye laakiin sifadii bay isku khilaafeen kana sifatu sixa buu qaatay kana sifatu inkisaaq kana waa jaban yahay mid kale waa saxiix lam yasixa buu kuleeyahay ma ansaxayo ah, hadda waxaa imaanaysa inuu muran iyo khilaaf uu imaado oo qof kale isagaa qeybtiisii wuu arkaya indhuhu ku hayaa haddiiba soocan tahay wuu arki wixii markaa khasaaro ku dhacda iyo wixii halaago ku dhaca iyo neefka dudhurwaa cuno xoolahaadii buu ku dhacay unbuu leeyahy kana wixiisii buu la bixi karaayo wuxuu dhihi karaa ani maba khasaarin adaa khasaaray xoolahaadii way wax balaayada ku dhacday hadhow murankaasaa la diidi haddii khasaaro imaatana si loo qaybsado hadday faa'iido imaatana loo qaybsado xoolihii waa in la kala garan waayo isku dhex jiraan wayushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa an ya'dana inuu idmo kullu mid kasta oo minhumaa labadoodii kamid a lilaakhari midkii kale fi tasarufi waa inuu ogolaado mid walbaba uu wakiisho midka kale oo wakiil u noqdo muwakilna uu noqdo isagaa wax wakiilanaya kan shaqeynaya wakiilla waaya xoolaha saaxiibkii ayuu wakiil ka yahay muwakilla waaya isagana midka kale wakiil ka ah marka kulun wakiilun waa muwakil wey wayushtarad waxaa la shardiyaa an yakuuna inuu ahaado kulu mid kastoo minhum labada kamid ah ilaakhari midka kale fi tasarufi inuu idmo an yadana inuu idmo fasaxo ogolaado kullu mid kastoo minhuma labadooda kamida liaakhari fi tasarufi inuu xoolaha ku tasarufo oo beeciisi iyo shirihiisi iyo bixintiisi ku tasarufo fayatasarafu waa tasarufayaase kullu mid kastoo minhuma labada kamida binadari xoolaha inuu fiiriyo xoolaha maxaa maslaxa ugu jirtaa maxaa u wanaagsan walixtiyaad waa un sii fasiraysaa ixtiyaadka iyo taxadarka iyo aslaxa xoolahan haddii aad wakiil ka tahay saad rabta iskaga dhaqan laguma dhihin qofkaad wakiilka ka tahay baad markaa u taagan tahay meeshiisii waxaa isaga uu daneeyo ee maslaxa iyo wanaag uu arko iyo faa'iide iyo ribix iyo khasaare in laga dhowro ayaa la rabaa inaad adigana u taagnaato kol haddii idankii iyo fasixii lagu siiyey mar walbaba waxaad ku socotaa qofkii wakiilka aad ka aheed ama wakilkaada ahaa xoogahan uu kuu dhiibtay iyo xoolahaada ku dhex jira sida aslaxa ee wanaaga ugu jiro ayuu ku shaqaynaya fayatasarafu marka wax allaala wixii khasaare keenay ama u bareero asagay ka go-antay wayatasarafu waa tasarufaya kulu minhum binadari inuu xoolaha fiiriyo walixtiyaadi uu maslaxadiisa fiiriyo falaa yusaafiru marka ma lama safraayo bihi xoolii la safri maayo ilan safartu khatar bay keentaa dhibaato iyo khatar iyo in wixii la dhacay iyo in badaha ay ku qariqmaan iyo in xoolihii maarata ay burburaan iyo in lagaa dhacay waxbaa ka dhalan kara marka xoolahaada ayrta magaalada un ku hay haduu ku yirahdo un ku idmin inaad safarto inaad la safarto kuma kama banaana falaa yusaafiru bihi xoolihii la safri maayo inuu idmama mooyeene walaa yabiicu iibin uu mahayo xoolihii bimu'ajalin dayn ku gaday uu mahayo xoolii hadii aan lagu fasixin inaa deyn kugada maaha deynta inay soo noqon weyda laga yaaba qofka isagaa inuuba e, mucsir noqdaa dhici karta wax kaa deynsaday muflis buu noqon karaa waa la xajirin karaa mumaatil buu noqon karaa waa laga soo basaari karin marka inaad ku bixiso khatartaas aslax maaha walaa yushtaradu lama shardiyo tasaawi lmaalayni labadan xoole ee laisku darsanaayo inay siman yihiin oo boqolkii kun ee laisku darsaday konton iyo konton ay yihiin shardi maaha waa kala badan karaan kana wuxuu lahaan karaa soddon kun kana wuxuu lahaan karaa toddobaatan kun ayuu lahaan karaa hal milyan baa laisku darsan karaa oo loo siman yahay hal milyan iyo laba milyan baa laisku darsan karaa oo midna uu thuluteyn le midna thuluth leeyahay marka shardi maaha inay xooluhu siman yihiin laakiin waxaa shardi ah inay isku jinsi iyo isku sifo iyo isku tilmaan yihiin oo ayna kala soocmi karin ayaa shardi ah walaa yushtaradu laba shardiyo tasaawi lmaalayn xoolahan in lasku maarata labadan xoola laisku darsan inay siman yihiin oo loo siman yahay wa ribxu faa'iidada iyo wlkhusraanu khasaaradu waxay noqonaysaa baynahumaa labadan qof ee shurakada dhexdooda calaa qadri lmaalayn labadii xoole laisku darsaday qadarkoodii ayaa khasaaradii faa'idan u qaybsan hadda hadda khasaaro hadday timaado xoolihii aan isku lahayn maxaan maaa meequ ah thuluth buu kuna lahaa kuna thuluthaan buu lahaa khasaaradii hadhow midkii thuluth lahaana thuluth buu khasaari kii thuluthaan lahaana laba thuluth buu khasaari hadday faa'ido imaatana faaidada soo baxda kii ulu laana ulu buu kor ukacay o faaidaya kii uluayn lahaana uluayn buu marka faaidaya saddex meelo labo ayuu faaidi marka hadba calaa qadri maalin weye khasaare iyo faaidaba khasaarada wixii khasaaro imaada way u siman yihin calaa qadri maalayn bay ku qaybsanayaan wixii faa'ido imaadana calaa qadri maalayn bay ku faa'iidayaan haddayna jirin haddii qof shaqo iyo u dheer tahay xoolaha inuu ka shaqaynayo oo shaqada qabanayo hadduu qofkan shaqadii qabanayo oo xoolihiina waa isku dirsadeen oo shariigna waa yar waxbuu kuleeyahay shaqadina waa qabanaya marka faa'iidada soo baxday qaybna xoolihiisi xoolihiisiibuu ku qaadan karaa qaybna xoogiisi iyo shaqadii uu qabanay buu kuqaadan karaa oo mudaaribkii oo kale wey dhinacna mudaarib buu ka yahay dhinacna shariik buu ka yahay taa ayada kuma jirto marka faa'idada waa laga badsan karaa laakiin haddayna arrintaa jirin oo wada shaqaynayaan khasaaradii iyo faa'idadiiba calaa qadri ilmaalayn unbaa lagu dhufan xoolahadba intay yihiin fa in sharaataa hadday shardhistaan khilaafa dalika in khasaaradii iyo faa'iidadii calaa qadrilmaalayn ay noqdaan oo xoolaha un hadba saan u kala leenahay aan ogu dhufanno shardigaa shardi aanin hadday shardistaan oo yidhaahdaan hebel baa faa'iidada u badnaan hebel baa khasaarada loo badin ayadoo la fiirinaynin xoolaha iyo sidii loogu kala badnaa aan la fiirinaynin batalat way buraysaa fain sharada hadday shardistaan khilaafa dalika sida aan soo sheegnay khilaafkeed oo in rabixi iyo khasaaradii calaa qadrilmaalayn hadba xoolaha intuu yahay loo fiiriyaa ah batalad way buraysaa shirkadii arrinta ayada bail weyan waxba kama jiro shirkadana waa shirkad baila wey fain cazla axaduhuma labadii shurakada ahaa ee wax isku darsatay mid walbaba midka kale wuxuu wakiishay yii xoolahay wakiil baad igata wakaaladuna waxaa weeyaan waa caqdi jaais darafayna jaais adarafayn mid walbaba waxaa u banaan wakiilka iyo muwakilka inuu ka noqdo wixii loo dhiibtay u yihahdo wax wakiil igama tihid iyo wakiil marka fain cazala hadduu cazilase axadoo midkood baa cani tasarufi shaqadii wuxuu ka reebay midkii kale kii kale uu ka casliya wuxuu yihi laga bilaabo maanta xoolahayga kuma tasarufi kartid wakiilda iima tihid haddaan ahay muwakil aan kaala noqday in cazala markaa waa dhacayaayo uu caslismaya wuu ka baxaya meesha xoolihiisi mooyane xoola dambe kuma tasarufi karo xoolahayga u marka xoolihiisi murasanaya iyo faa'iida wuxuu ku lahaa walil aakhari midka kalase kii kale ee muwakilka ahaa ee wax casilay ee meesha kusoo haray ilan kale waa laga casilay wakiilnimadiisii kii kale hadduuna dhihin adna waan ku casilay hadduu dhihi waayo kii kale waa shaqeynaya wakiilnimo wuxuu ku shaqeynaya shirkadnimo ku shaqeyn walil midkii kale waxaa u banaan atasarufu inuu ku tasarufo xoolihii ninkaasi ilaa an yaczilahu ilaa uu ka casilo saaxibu asagna saaxiibkiis a anigu waan ku casilay buu yidhi kumana casilin bu yidhi kii kale bes asaga xoolihiisa ku shaqeyn naga xoolihiisa kuma shaqeyn karti ma tasarufi karti saa wey marka walikulli mid kastoo minhumaa labadooda kamid a waxaa u banaan faskuhaa shirkadii inay fasakhaan mid walba wuxuu dhigi kara shaqadii noo kala saar shirkadii waan ka noqday waan kala baxaynaa liana sharika caqdun jaa-is darafeyn bay dhahan cuquudda ayaa jaa-is darafeyn iyo ukala qaybsanta marka middan waxaa weeyaan labada darafba xaq buu le mid walbaba inuu wixiisa ka baxo wa amaa sharikatu labdaan wuxuu kusoo yiri hadaato shirkado shirkadu waxay uqaybsantaa meeqa afar soo ma ahen hal buu markaa kasoo hadlay oo midii banaaneed oo sharikatu lcinaanka aheed xoolihii in laisku darsado wax mucayana oo la garanayo oo hayru mutamayiz oo makhluud oo laisku daray shuruud leh ayaa kasoo qaadanay wa ama sharikat labdaan shirkada kale waxa la sharikatu labdaan baa la dhahaa waxaa laisku darsanaya labadan qof ay ku heshirayaan oo ay ku shirkoobayaan xoogooda iyo muruqooda iyo badankooda ah, wax xoolo iyo dhaqaalo haystaan ma leh suuqaan iska gallo aan iska ilaahsano nin walba wixii aad soo xoogsato ninka kale casarkii un aan iskugu imaana meel hebel maxaad soo heshay nin walba hala yidhaahdo wixii soo baxa deen aan kala qaybsano hadduu qof wax soo helo kii kale wax soo heli waayana ki wax soo helo aan la qaybsano sidan ay ku heshiiyeen ah, badanka iyo xoogga un aan haysano birahan tumaynaa guryahaan dhisaynaa meelahaasaa musqulaha la qodi xoolaha la raaci beeraha lasoo fali xooggaas waa lagu soo shaqaysani wixii lasoo helo dilaalkii weyaan suuqaas aan aadayn intaan ulaha qaadano wixii marka aan soo kala waxayno casarkii nin walba wuxuu helay kakalaha oola imaado shirkatul abdaan baa la yihahda wuxuu leeyahy musanifka fa baailatun baatil wey oo cinda shaaficiya sharikat alabdaan waa baail oo waxba kama jiro mana ansaxayso sababtuna waxaa weeyaan labadan qof ee wax isku darsanayso orta shirkoobayso waxay ku shirkoobaan ma yaale xoolo maba isku darsaninba shirkaduna xoolay dhacdaa labo waxaan badanka ah ee labada qof ay leeyihin walba waxaa soo shaqaysan karto wax majhuul ah oon la garanaynin oo qarar uu ka batay oo wax inuu soo heli doono inuu soo heli doonay intay dhanta aan war loo haynin waya waxay ka hadlayaan wax jahaalo ay ku jirto o loogeyn wey marka sidaa darteed waa bail ka sharikati اxamaaliina dadka xamaasha ee xoogooda iyo muruqooda maala shirkadooda oo kalea ah sharikatulabdaan la dhahaa iyo wagayrihim kuwa geyrkooda min dawil xirafi dadka sancooyinka iyo sancada u saaxiibka ah walidalika sharikat alabdan waxa la dhaha sharikat alacmaalna waa la dhahaa sharikat sanaaicna waa la dhahaa marka xirfadii iyo sancadii iyo shaqooyinka kombyuutarada aan la shirtagno meelaha la tatagno nin walba wuxuu kusoo qorto oo dadka fotokobi uga soo saaro waxaasa lagu shirkoobay min dawil xirafi calىa an yakuna inuu ahaado alkasbu kasabkii baynahum dhexdooda inuu ahaado sidan ay ku shardisteen wixii soo baxase aan wada yeelano taa marka waa shirkadda labaad shirkat abdaan baa layihahda waa baatil buu ku yihi sababta ay baatil u tahay lima fiihi min aljahaalati wاlqarar iyo likownaha naafiya can ilmaal xoola kuma shaqo kuma la meeshi jahaalo iyo qarar baa ku sugan waxaa la ogyahayna male wa sharikatu lwujuuh qaar culamada kamid ah waa baneynayaan iyo madaahibta kale shaficiyada laka waa diideen wa sharikatu lwujuuhi weye shirkadda saddexaad iyo walmufaawada shirkada leeda sharikaة اlmufaawada ayضا sidii sharikaة labdaan ay baطil u ahayd baطilataani waa iyaguna labadaba baطil weeyaan sharikaة اlwujuh waxaa weeyaan laba qof iyo ka badan inay shirkoobaan wejigooda iyo sumcadooda iyo macaamilkoodan ay ku shirkoobaan waxay leeyihiin n tagno wejigeena aan soo gadano yani wixii sumcadeena iyo wejigeena aan kusoo helaa intaan tukaamaha iyo bakhaarada iyo ustoorada waaweyn iyo shirkadaha iyo masaanicda iyo factoriya tagno nin walbo ninka uu yaqaano ee weji sumcad uu kuley intu u tago alaaba ka soo qaato alaabtaa marka aan gadgadano lafaha iska celino wixii faa'iidana aan soo qaadano adiguna wejigaada wixii aad wax kaga soo qaadan karta kaga soo qaado ana wejigeeda waxaan wax kaga soo qaadan wax lacagoo lahayo male lafahi baa lasoo aruursanayaa nin walba wejigiisuu gadanaya dadkii uba wax kaga iibsan dadka ayaga marka laga gadanayo de nin walba saaxiibadiis iyo dadkii maarata isaga oo wax ka gadan jiray customka ahaa iyo wejigiisba haddana wax kaga gadanay kana sidoo kale wixii soo baxoo xaasil ah oo nin walba wejigiisa iyo sumcadiisa kusoo helay ayaa laisku darsanaya sharkatulwujuh baa layihahda walmufaawada waxaa weeye tafwiidku waa almusaawaat musaawaatu darafayn labada qofba inay u siman yihiin midkan xoolihiisa iyo shaqadiisa iyo midkan kale xoolihiisa iyo shaqadiisa yaa laisku darsanaya wuxuu leey waxaan kuu tafwiidiyey oon ku ogolaaday inaad xoolahayga oo idil aad saa rabto ugu tasarufto anna xoolahaada inaan ku tasarufo dhammaan meel allaala meesha xoolahaada aan ku arko inaan hore kaga shaqeeyo adnaad xoolahayga meeshaad ku arataba aad ku tasarufto shaqada iyo camalkana nin walbaba shaqadiisa iyo camalkiisa uu qabto mufaawidadu macnaha waa saas wey ayaduna waxaa weeyaan qaran iyo jahaala ku sugan xoolahan qofka uu leeyahay iyo wax kasta oo xoolihiisa iyo camalka uu qabanaya uu sheegi intaba jahaaliya qarar baa ku sugan taasna iyadana waa la diiday marka wuxuu le wa sharikatu lwujuuhi iyo walmufaawada in qofka qofka kale u tafwiidiyo u ogolaado inuu ku tasarufo fii jamiici maalihi xoolihiisa oo idil bailataani labadaba bail weeyaan ba kuleeyahy wallah aclam bilahi towfiq wsala allah wslm ala nabina xamed